bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaa casharkii afariyo lixdanaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar biri bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasali allahuma cala nabiyina muxamed ibni cabd khatm اlأnbiyaءi wاlmursaliin وعalى alihi وaصxaabihi وaslma تsliima kasiira ama bacd allahuma اnfacna bima calamtana وcalimna cilma ynfacuna wazidna cilma alxamdu lilahi calى kuli xaal waxaynu ku dhex jirnay daraskii siirada ahaa iyo xorayntii maka uu xoreeyey rasuulku salى اllahu alayhi waslm shayaatiintii jinka iyo tiinsigaba uu ka xoreeyey waxa uu ogeysiis ku bixiyey tobaneeyo nin iyo dhowr dumar ah inaan la cafiina la laayo jariimadda islaamka ay ka galeen oo ahaa mid weyn awgeed mid mid buu uga soo hadlay wa amaa waxshiyun qaatilu xams ninkii waxshi la odhan jiray ee xamse dilay fakadalika aslama waxasuna islaamu intuu islaamay uu nebiga u yimi ayuu islaamnimadiisiina wanaagsanaatay waqabila calayhi asalaatu wassalaam nebiguna islaamnimadiisii waa ka aqbalay markii dambena gaaladii waaweyneyd ayaa ugu soo baday oo u laayay waqad jaahu nabiga waxa uu yimi ibna abilahabin cutbatu wa mucatab aw muctab labadaa nin oo abilahab dhalay baa yimi faaslamaa way islaameen wa farixa bihimaa calayhi asalaatu wassalaam islaamkoodiina nebigu uu ku farxay ilma abilahab mararka qaarkood waad arki doontaa kutubta qaarkood oo qoraya mid uun inuu ahaa ka kalena wakti hore geeriyooday laakiin kutubta siiradu way siiro khilkhilaafaan oo xagga tiradan dadkan uu iminka xusayo isku cadadkama dhigaane xoogaa way isla yar weyweydaarsayni oo cabdillaahi ibnu khatalkii iyo labadiisii ee dumar ahaa ee buraandurka tirinayaynu xalay ka hadlaynaba ma sheegin karin wa kaana min aladiina اkhtafaw ragga isqariye waxaa kamid ah suhayl ibnu camr ninka magacaa la odhan jiray maalintii maka la xoreeyey raggii libdhay aladiina اkhtafaw can اlanbaar ee indhaha laga waayey ayaa uu ka mid ahaa faاstamana lahu ibnuhu cabdullaahi inankiisii cabdilaahi baa istimaan u weydiiyey istamana macnaheedu waxa weeye dalaba lahu lamr nebi allow iska daa buu faamanahu calayhi الsalaatu wasalaam nebigu amni buu siiya suhayl ibnu camr dee taariikhdiisa waynu soo marnay markuu heshiiskii saxeixayay rasuulku sanadii lixaade xudaybiye la odhan jira waa ninkii heshiiska dhinaca ka ahaa nebiga raggii lahaa ka noqo maka laguma ogole kuna cumraysan maysida halkaa ka laabo inankiisii abujandal oo silsilad siniqsanayaana waa kii soo galay waa kii yidhi inankaygana laga bilaabaya dadka la celinaya islaamka laga celinayo horaynu soo aragno ninkii baa maanta loo doonayaa bal in la daayo wy falamaa balaqat haadihi markaasaa qaala nebigu wuxu ui intuu ninkan iska nabadgeliyey ina suhaylan lahu caqlun wa sharaf ninka suhayl la idhaahda caqlina wuu leeyahay sharafna waa leeyahay macnaha qof wax karada buu ahaa odayaashii kamida iyo hormuudkii dadka muuqaalna leh wamaa mithlu suhayl suhayl oo kale yajhalu lislaam nin islaam ka jaahil noqonaya maaha waa ninkii horu aynu halka hore kusoo marnay iyo kanuu iskalaam mid dhigay rasuulku ninkan oo kale maaha buu yihi ninkii dee islaam ka jaahil noqonaye waa sidii uu nebigu ku yihi xaaris ibnu hishaam ninkii la odhanayay maaha ninkani ninkii ka ama zuhayr ibnu abi umaya midkood buu xagga hore kusoo marka wuxuu ihi ninkan oo kale maaha ninkii islaamka jaahil noqonayo ee uu isyeelyeelayo falama balaqat haadihi lmaqaalatu suhaylan kolkii ereygaasi uu nabiga gaadhay nabiga ka tegay uu suhayl gaadhay layidhi saasuu rasuulku sheegay inaad nin sharaf lana tahay caqlina tao wuu ku ammaanay laakiin wuxuu sheegay inaad isyeelyeelayso qaala ninkii suhayl oo odayaasha quraysheed ka mid ahaa wuxuu ihi wa kaana wallaahi baran sakiiran baran kabiiran oo kaana wallahi nebigu wuxuu ahaa buuri baran sakiiran markuu yaraa samafal ahaa wa baran kabiiran markuu weynaadayna samafalkii sidii unbuu usii walaa ee madaxtinimadani kibir iyo qallafsanaan iyo adadayg umay kordhinin samafalkii aan maxamed ku ogaa markuu yaraa ayuunbuu weli sidii usii wadaa waa kaa iska kaydaayey uma aslama bacda daalik intaa kadib wuu islaamay arrintaasi saasay ahayd heshiiskaa maxaa ka dambeeyey marka waxaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam uu ufadhiistanaynu buurta safa laydhaa dusheeda gacanqaadkii islaamka iyo baycadii buu ururinaya dadkiibaa diintii ilaahay kooxa usoo gelaya waranka ayay weedhu la socotaaye markii uu noqday warankiisu mid maray nimankan ayay weedhiisiina martay oo hadalkii maskaxda canaad caniidka qofka caniidkaa ah, maskaxdiisa hadalkii mari la'aa ayaa xadiidkan ku maray laqad arsalnaa rusulana bilbayinaati waanzalnaa macahum alkitaaba walmiisaana liyaquuma annaasu bilqasd ilaahay baa yidhi qur-aan baan soo dejiyey iyo cadaalad si dadku ay cadaaladda ugu toosnaadaan waa qofkii miyir qabee maskaxdiisu furanta waanzalna alxadiida fiihi baasun shadiid xadiidkana waan daba dhigay baa ilahay uhi cadaaladda ah iyo qur-aanka ah, iyo miisaanka ah iyada oo ba'sun shadiid balaayo darani ay ku sugantahy balaayo daran iyo manaafic labadaba macnehedu waxa weeyaan jacaniidka ah ee uu mari waayo xaqaas iyo bayinaadkaas iyo miisaanka iyo cadaaladdaa ilaahay uu soo dejiyo rususha ku soo diray kaa arrinkiisu isagana wuxuu noqonayaa xadiidkaa maraya waay baycat nisaa dumarka si gaara buu nebigu islaamka heshiiskiisa ula gelay oo rag iyo dumarba ciddii islaamaysa laba qaybood iyagoo ahoo laba hab u kala socdo raggana uu gacan qaaday dumarkana halkaas unbuu heshiiska unbuu halkaa kala galaya inay iblaaye hebel islaamtay saas oo kale dabeedna ma gacan qaadan waaya marka intaniba waa isla gelinkii hore gelinkii hore ayaa dadkani sidan baycadan usoo galeen dadkan qaarkood islaameen dadkan qaarkood magan loo qaaday walamaa tamat baycatu rijaali baayacahu nisaa markii baycadii raggu dhammaystirantay dumarkiiba iyaguna u baxay inay nebiga islaamkula heshiiyaan wa kunna yubaayicna waxay nebiga kula heshiinayeen sida aayadda suuradda la yidhaahdo suuratu lmumtaxina aayadda qeybteeda dambe ku sugani siday tilmaamayso oo ah sidan soo socota calaa an laa yushrikna billaahi shay-an inaanay ilaahay waxba la caabudin walaa yasriqna aanay waxba xadin walaa yasniina aanay sinaysan walaa yaqtulna awlaadahunna ubadkooda aanay layn walaa ya'tiina bibuhtaanin been abuuraba aanay la imanin yaftariinahu ay ka samaysanayaan bayna aydihinna wa arjulihinna cagahooda iyo lagahooda dhexdooda cagahooda iyo gacmahooda dhexdooda macnaha waa inaanay ilmo iyo uraanu ninku lahayn waa inaanay u qarinin walaa yacsiina walaa yacsinaka bimacruuf walaa yacsinaka fii macruuf walaa yacsiina arasuula fii macruuf macnaa intani aayadda kama mid aha de waa sida heshiisku ahaa wy walaa yacsiina arasuula inaanay nebigana ku diidin fii macruufin wax samafalaha uu soo jeediyey waatii mucadiyal ahayd waxyaabuu nagula heshiinayay bay ka mid ahayd inaanaan qaylinin oo baroorta bahasha laynaa qofka dhintayna aanaan u barooranin baycadan uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam dumarkaa islaamayay ka qaaday waa mid u yaala dumarka mu'minaadka ah ee had walba jooga macnaa arrin kuwaasuu lagu waajibiyo kuwa dambe laga dhaafay maahe usuushan iyo akhlaaqdan waa mid saabitahoo sugan oo sidaa saxaabiyaadka ugula heshiiyey ayuunbuu heshiiskani khaalid u yahoo u waaraya waay janinkii hore taasaa dhamaatay obreshankaa weyn oo aas cadowgii iyo sanamkiiba in kacbadii ilaahay laga buufiyey dadkana wixii eriyada ka dhawaa markay nebiga kusoo urureen uu heshiiskii islaamka ka qaaday salaadii duhur baa la gaadhay marka ee maalinkii jumcaha uma amara calayhi salaatu wasalaam bilaalan bilaal wuxuu faray nebigu an yu'addina calaa dahri lkacba kacbada dusheeda in uu ka eedaamo kacbada figteeda u baxo allahu akbar allahu akbar takbiirta ku celceli ku yeedhi wa haadaa waktigaasi bad-u duhuuri lislaam waa markuu islaamku ka bidhaamay calaa bahri lbayt alkariim kacbada dusheeda kacbada dusheeda maalintaasu islaamku in badan baa laga warwareejiyey ka tiriigtay waaya waa kii dabeedna qaar badani qaar baa baroortay qaar bay dhaguhu dilaaceen qaar baa dee intii soo hadhay aan islaamin ila oo kale waxay lahayd ilaahay baa mahadle aabbahay dilay intaanu maqal nahiiqa nahiiqa bilaal bilaal codkiisaa liitay intaanu maqal ilaaha aabbahay ifka ka kaxeeyey baa mahadle bay lahayd ila oo kale ilan kaafirad kufriga ku dhalatay bay noqotay mid waliba haddana raqam alamd muddo kadib haddana markii suuqii iska soo xidhay xumaanta xaqu buu dhinaciisa qabsaday waay falaa cajaba haddaba wax lala yaabo maaha buu ku uhi an itakada almuslimuuna hada alyawma ciidan inay dadka muslimiintu maalintaa ciid ka dhigtaan wax lala yaabo maaha maalin ku habboon weeye ciid ciiddaasoo yaxmaduuna fiihi illaah ilaahay bay ku mahadinayaan xaqa xamdihi mahaddiisa dhabta ah ayay ilaahay ku mahadinayaan ciisa calaa haadihi anicmati alkubraa wanasri alcadiim nicmada weyne ilaahay ummadda u siiyey iyo guushan iyo gargaarka weyn ayay ilaahay ku mahadnaqaya markaasaa dabeedna halkaa laga oogaya ciiddii la odhanaya ciid alfitr ciid lfitr maalmahaasay ahayd meeshaa uu nebigu safeeyey calayhi salaatu wasalaam ina awala beyti wadica linaas laladii bibakata mubaaraka beydkaasoo barakaystaa dadka loo diidaya barakadiisa maalintii ay gacanta ku dhigeen ayaa ciiddaasina noqotay oo ciid lfidri waataa ramadaan ku xigta walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa ma hadaakum walacalakum tashkuruun ilahay baa ku mahadnaqaysa wa calayhi salaatu wasalaam bimakata bacda fatxiha nebigu wuxuu joogay maka markii uu furtay kadib tiscata cashara yowman sagaal iyo toban maalmood buu sii joogayo yaqsuru fiiha salaa salaada ayuu gaabinayay waa meelaha ay culimada axkaamtu kala soo baxaan muddadee ugu dheer ee la gaabin karaa salaada qofka musaafirkaahi waxa uu gaabin karaa ilaa sagaal iyo toban cisho u badnaan ayaa culimo badan ee qabaa qaarkoodba waabay ka yareeyaanoo afar iyo ba idhaahaan wawallaa calayha wuxuu madax uga dhigay waali iyo madax wuxuu uga dhigay nebigu maka intii la safeeyey kadib cataaba bna asad asxaabiga magacaa la ydhaha cataab ibnu asiid ibnu abilciis ibnu cabdishams almawi nin reer bani umayaawi ninkaasoo idaaradda maamulka ku fiicnaa buu dhiyey wa jacala risqahu kula yawmin dirhaman biilkiisana maalin walba dirham buu ka dhigay qofka maamul loo dhiidanaya shaqulinahayaa iyo dangula waxbuu kala wadayaae isagana la cawari maayo ummaddana la cawari maayo laakiin waxaa la odhan doonaa maxaa ku filan qofkan si aanu maaragtay u xandibmin xaaraanna ugu dhicin dabeedna biilkiisa wuxuu nebigu ka dhigay dirham soddon dirham buu qaadanayaa bishii intaasa sanadkii loogu dhufanaya miisaaniyadiisu waa intaa fa kaana cataabu radia allaahu canhu yaquul cataabintaa kadib wuxuu ahaa isagoo arrinta ka hadlaya mushaharkiisa laa ashbac allaahu badna ilaahay ma dhargiyo calool jaaca gaajooday calaa dirhamin kulla yawmin maalin walba dirham ku gaashootay macnaa isagii baa is eedaynaya wuxuu leeyahay wuu yar hiifayaayo calooshayda alama alla ma dhergiyo kol hadday maalin walba dirham ku filaan waaye buu leeyahay macnaha waa inuu dirhamku ku filaabaa oo aanay wax kala doonin isagaa isxukumaya mushahar ku filan inuu yahay wuxuunsi ka noqonayaano ayuu tilmaamaya mushaharku wuu ku filanya laakiin haddana inaanu ku filnayna wuu sheegaya marka wuxuu le laa ashbac allahu badna ilaahay calool ma dhargiyo jaaca calaa dirhamin kula yawmin isagoo maalin walba dirham qaadanaya gaajooday waaya waa arrin tilmaamaysa un runtii ummaddu mar hadday meel joogto inay mar walba maamul yeelataa waa muhiim caqiidada muslimiintay ka mid tahay ururkooda iyo walaaltinimadooda iyo kala dambayntoodu si ay u jirto mar walba inay maamul yeeshaan laa yasluxu nnaasu fawda laa suraata lahumu dadku inay fawdo noqdaan wax suuragala maaha qofka mas uulka ana in la idhaahdo tabaruc ku shaqee maahe waa in xaqiisa la siiyaa si uu isu xil saaro si isu xil saaro isaguna hadmu lcuzza dabeedna rasuulku wuxuu bilaabay sala allahu calayhi wasalam dadka halkii laga raacay oo sanamyaashiiyo cibaadadooda ah waa kanoo dee sanamyaashii uwaaweyn u waaweynaa kacbada wuu burburiye inuu aafaaqda u fido jihooyinka bari iyo galbeed iyo hawd iyo tulooyinkii maka hareeraheeda iyo deegaamadii qolo waliba kurtinka yar iyo dhagaxa yaray sanamka ka dhigteen ee uu meelaha ku ogaa iyadoo loo sujuudo ayuu leeyaha laga soo safeeyo dadka yay sanamyaasha usii xidhxidhnaanin dadkuye ha la soo safeeyo meelaha wixii sanam la caabudaya ilaahay loo shariig yeelaya oo dhan ka xaramka ilaahay waa la nadiifinayaae marka waa hadmu hadmulcuza hadmu suwaac hadmu manaata waa sanamyaashaasoo kolba mid la jejebinayo marka mujaahidiintii meesha marayay buu midba koox u dhiibay koox guutaa buuhi kaxayso ama ururo ururkaa kaxayso adiguna sanam qaabil marka alcuza suwaac manaata waa sanamyaashu qur'aanku sheegay wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaguusa wayacuuq suwaac alcuza iyo malaata suuratu najm bay iyaguna ku sheegan yihin afara'aytum allaata waalcuzza wamanaata ahaaliata alkhraa ilaahay baa yidhi bal salaamayaashii xumxumaayee nooca aha ka warrama maxay arrin iyay taal hayaan bal dib u eegoo ka fikira kuwaasuu markaa nebigu u baxay inuu soo burburiyo wa fi lkhaamisi min muqaamihi calayhi salaatu wassalaam maalintii shanaad markuu shan cisho joogay bimaka sharcisha markuu maka joogay arsala khaalid bna waliid fi alaaiina farisa khaalid buu yihi dhaqaajo soddonkaa faras kaxayso soddonkaa nina fardafuulkaee kamaandowsaa horkac lihadmi haykal lcuzza sanamka cuse la idhaahdo haykalkiisa haykalku waxa weeyaan waa dhismihiisa dee dhismaha halkaa yaalla ee buurane weyn ee sanamkaa laga dhigay meeshaa soo yuurura soo dumi wahuwa akbaru sanamin liquraysh qurayshtii meesha joogtay sanamkii weynaa ay lahaayeen ayuu ahaa wa kaana haykaluha bibadni nakla meesha naklo la idhaahdo ayaa uu yaalay sanamkaas fatawajaha ilayha khaalid wahadamaha waa soo dumiyey isagu ahaa baan filayaa kaa markii uu loo sheegay sadanadii iyo kuwii xokeynaheeda ahaa in uu ku soo socdo khaalid ayay yidhaahdeen sardanayo kii uxokaynta u ahaa baa waxay yidhaahdeen warde iska celi khaalid baa la sheegay inuu soo socde adiga iyo wixii yar yaree sanamyaale ku ag fadhiya way la hadadleen iyaguna halkaasay u baxeenoo way ka balowsadeen kadib kolkii uu ku bilaabay wixii uu la dhacayay ayaa waxaa ka soo hoos booday naag xabashiyadahoo madow macnaa xabad madow oo qaawan oo ayaa kasoo hoos booday oo markaa ahayd jinkii ku dhex jiray ile salamyaasha noocana jin baa udhex fadhiya dadka jinkiibaa dabeedna meeshii fur ka soo yidhi gabadh mado tumadow oo fool xun oo markaas qaawan aar qabtoo dabeedna iyadiina la khaaraji kurtinkii meesha yaalla iyo iyo tii madoobaydba waa la wada dilay waaya hadmu suwaac salamka suwac la idhaahdo isna dumintiis yaa loo diray wa arsala calayhi salaatu wasalaam camr bn alcaas camr bn alcaas iyo khaalid mar bay soo wada islaameen oo dee sanad un bay muslim yihiin laakiin dee waa niman lagu hadlayn karo hawsha loo dirayo lihadmi suwac oradadna soo dumi buur wa huwa acdamu sanamin lihudayl qabiilada hudayl la idhaahdo ayaa iyaguna kaa jilbaha dhigay intay dadkaasi isu tageen ayaa wax ay gacanta ku sameeyeen weliba nin addoona baa samayn jiray sanamyaasha qof xoray iyo qof sharafla iyo looma dirayo mid addoona baa soo samaynaya wa haykaluhu calaa alaaati amyaalin min maka saddex mayl buu isaguna maka u jiray meeshuu ka dhisnaa fadahaba ilayhi wahadama isdadigadu ka dhigay hadmu manata wa manata haaliata alukraa sanamkaa isagana dumintiisi waxaa loo diray sacd bnu zayd wabacaa sacd bnu zayd alashhali fii cishriina farisa lihadmi banaat isna labaatan sardafuula buu hi kaxaysa nebiguyo adda soo dumi wa hiya sanamun lilwsi waalkhasraj aws iyo khasraj baa lahaa ayuu kitaabkani yidhi aws iyo khasrajna dee reer madiine ahaayeen marka hadday kan sanam ka dhigteen markay soo xajaan bay ku meeraysan jireen laakiin kutubaha qaarkood waxay qorayaan kalb iyo khusaaca labadaa qabiilo eryada maka ka ag dhowaa ayaa lahaa oo baalkaa caabudi jiray riwaayadaasana u dhow wahaykaluhaa bahalkan dhismihiisu bilmushallal meesha laydhaa buu ahaa wa huwa jabalun calaa saaxili lbaxr xagga badda ayuu ka xigay maka yahbitu yuhbatu minhu ilaa qadiid ayaa lagu daadegaya meesha qadiid layaabaa lagu dhaadhacaya fatawajahuu ilayha wahadamuuha isnadigeeday ka dhigeen sidaasuu rasuulku sala allahu alayhi wasalam isku dhex darayaa iftiinkii xaqa iyo awooddii hogaaminaysa waa kitaabun yaxmi kitaabun yahdi wa sayfun yaxmi kitaab dadka hanuuninaya seeftii hubkii ilaalinaya oo labada ah waa quwatun maca alistiqaama aw istiqaamo iyo oo toosnaantii ah iyo awooddii ilaalinaysa wey awoodi jir istiqaamo jiri mayso haddaan awoodi jirin markii dabeedna rasuulku sala allahu calayhi wasalam intaa wuxuu wadaa diraasadii la buu wadaa istaraatiijiyadii buu wadaa kolba dhinaceebaa culus dhinacee loo dhaqaatinaya maxaa maanta la fulin karaa waxaasuu diraasaynaya nabigu calayhi salaatu wasalaam xaggan cibaadadii buu wadaa kacbada lagu cibaadaysanayay ee la dawaafay ee salaatuleilka la tukanaya buu wadaa xagganna guutooyinkii iyo colaalkii buu kala dirayaa xaggan dadka waxqabadkoodii badbaadin waxaasoo dhan buu isku dhex wadaa rasuulku sala allahu alayh wasalam waayahay intii kaleo dham way hagaagtay baa layi dadkiiyo miyirkii waa usoo noqday shaydaankii waalay kasoo haay badanko kasoo soo badankoodii laakiin meel halkana ayaa balaayo iyo suni kasoo neefaysaaba marka warka kusoo gaadhay dhinaca bari maka barigeedoo daa'if meesha laydhaa daa'if baa cunsuri fadhidaabaa marka warka kusoo gaadhay waaya dabeedna waa in xaggaa loo kolanyaysto marka aswatu xunayn xunaynna waa meel doox oo wadada maka loo sii maro ku taala madiine meeshan daaif la ydhaa ereyada loo maro dariiqa sayl meeshan la ydhaan ee la raacaya dabeedna ereyada intaan la gaarin daaif ayaa xunayntuna meelaha wey bi hada alfatxi alcaiim furitaankan weyn wa suquudi dowlati alawthaan iyo dowladdii sanamyaashu markay duntay dowladdii sanamyaashuna waa tan jilbaha u dhacday markii arrintaasi ay timid daanat lilislaam islaamkii waxaa u hoggaansamay daanat macnaa waxaa diin ka dhigata oo u khushuucda islaamkii jumuucu alcarab ururadii iyo bulsho weyntii carbeed islaamkiiba isugu soo dhaceen wa dakhaluu fiihi afwaajan iyagoo qabaa'il iyo ummado ah ayay islaamkii soo galeen amaa qabiilata hawaasin wa haqiif laakiin labada qabiilo ee bariga degi jiray maka ee hawaasin iyo haqiif la idhaahdo iyaguma yeelin sidaa ah. fa adrakathumaa waxaa ku dhegtay xamiyat ljaahiliya naxligii jaahiliyada ayaa iyaga laabta kaga dhegay cunsurtii iyo xumaantii shirkigu way ka furfurmi weyday kibirkii iyo isla weynaantii waxay u saamixi waan inay gacmaha taagaan oy nebiga ogolaadaan labadaa qolo way gacan taagteen wajtamaca alashraafu minhum lishuura kuwoodii ashraafta ahaabaa isu yimid oo wadatashi bay isugu yimaadeen waa labadaa qabiilo xoog isbiday laandheero sheeganayay bariga maka deganaa baa isu tego oo waxay yidhahdeen maxaynu yaallaa wadatashigoodii waa sidan wa qaaluu waxay yidhaahdeen qad faraqa muxamed muxamed wuxuu ka soo dhammaaday uu ka soo hoyday min qitaali qowmihi tolkiisii quraysh baa kaasoo uu ku soo cadday walaa nihaayata lahu canna walaa nihaayata lahu canna inagana walaa naahiyata lahu canna inagana waxa naga joojinaya ma jiro allo wax inaga haki kaawo la isaga keen wax inaga hakinayo oo markaa aynu isaga dhignaana ma yaalo ninkaasi nin ina daynaya maa falnaqzuhu aynu ku duulla qabla an yaqsuwana intaanu inagu soo duulin aar waynu ishurannahaye miyaynu sugnaa mise waynu ka hor tagnaa maxamed dabeedna nacasnimadooda waxay ku go-aamiyeen fa ajmacuu amrahum calaa dalik arrinkoodii waxay isugu geeyeen maxay in nabiga lagu doono calayhi salaatu wasalaam oo laga hortago mar kor haddaanu ina dayni de inagu aan hinjinabayda waaya nin durayd la yidhaha durayd ibnu sinma ayaa ka madax ahaa da-bu haata noqday ruugcadaa buu ahaa kala yaqaano in badan soo jabi jiray jaahiliyadii iyo dagaaladeedii markii dabeedna ay arkeen isagoo kayrkayraya Ah, taladiisana aynu arki doonno ay u janjeedho war sida ummadda kale mawjadu dhan bay u socotaa iyo inaan ka hor imanine mawjada aan raacno markii arrimahaasi ka soo yeeryeedheen ayaa inqilaab lagu sameeyey oo laga wareejiyay hogaamintii ciidamada iyo beelaha iyo taladii iyo abbaanduulanimadii baa laga wareejiyey nin dhallinyaro ah oo cidhibsanaya ayaa loo dhiiboo la yidhaahdo cawfabna maalika annasr nin magacaa la ydhaahdo wawallow ri'aasatahum riyaasatahum madaxnimadoodii waxay udhiibeen cawfa bna malik annasri ayay udhiibeen waxay idhaahdeen edelow adugu halkaagaa iska yuur laakiin colka nin kale hogaaminaya maanta waa maalin adag faijtamaca lahu min alqabaa'il qabiilooyinkii waxaa usoo uruuray jumuucun kaiira ummad badan baa isugu timi meesha oo dagaalka nebiga usoo diyaar garoobay fiihim banu sacd bni bakr qabiiladaasaa ka mid ah qabiilada reer banu sacdi la idhaado ayaa ka mid ah aladii qabiilkaasoo kaana rasuul llahi sala allahu alayh wasalam nebigu uu ahaa mustardacan fiihim mid dhexdooda kusoo nuugay xaliimatu sacdiya qolada ahayd wey oo nebiga soo jaqsiisay qoladii ay ka dhalatay weeye qoladani oo shaydaanku durbaan usoo garaacay markii dambe dadkii la qabqabtay ee addoonnimada loo soo diyaariyeyna inan baa gacanta taagsan waxay tidhi waan aniga nabigaanu naaska wada jaqmaye ha la ii geeyo waa loo geeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi maxaa ku calaamada ilan garan mayno gooraad ahayde waynu yaryareen beriga hore de waxa calaamada bay tidhi halkaa garabka dabadiisa riwaayooyinka qaarkood say tilmaamayeen ayaa tolomo waad iga qaniintay mise qaniiya igaga taallay calaamad noocaasaba ah u isla dabeetana wuu gartoo wuxuu ihi intuu gogol udhigay bu i maxaad doonaysaa ma inaanu ku xorayno oo saas oo kale mise inaan meeshii kugu celino ma alla celiya mayso almuhim meesha ma joogto ehelnimo kale iyo abtirsiimo kale aan islaamka ahayn maanta wa kaana fi lqowmi durayd ibnu sima almashhuur ninka qolada waxa ka taliya ahaa markiisa hore suldaanka hogaamiye labada qabiilo wuxuu ahaa durayd ibnu sima ninka la odhan jira almashhuur biasaalat ra'y waxaa lagu yaqaanay ra'yigiisa asiilka ah macnaha wuxuu ahaa nin in badan arrimaha gorfeeya oo talin jiray buu ahaa nin talin jiray uma ina maalika bna cawfin ninka maalik bna cawf la idhaahdo amara naasa dad intuu taladii kala wareegay ninkaa dhalinyarada ahay ya ha washidat albaasi fi lxarb ninkaa hore waxaa lagu yaqaanay inuu dagaalkana wax iska celin lahaa walitaqadumi sinihi haddaba da'diisaa weynaatay lam yakun lahu fii haadihi alxarb dagaalkan kumuu lahayn ila ra'yu soo jeedin unbuu keenay waxba uu hogaamin kari waayo waxay ku idhaahdeen qad kharifta yaa durayd joogso waad asaasaqdee buu ku yidhi dhankaa waddada uga baydh adugu noocii lala hadli lahaa maanta ma ihide asaasaqdaata uma ina cawfa bna malik amara annaasa ninkiibaa dhalinyarada ahaabaa la wareegay taladii kolkaasaa dabeedna wuxuu dadkii faray an ya'khuduu macahum inay kaxaystaan nisaa'ahum dumarkooda wa daraarihim caruurtooda wa amwaalahum xoolahooda wuxuu hi maanta wax lagu la kala reebayaa ma jiro waxaa loo horraysiinayaa dumarka iyo ciyaalka waxaa lagu xigsiinayaa geela waxaa lagu xigsiinayaa looda waxaa loo dambaysiinaya ariga intaasoo dhan ayaa layn layn laga dhigaya ragguna wuu kasii wada horeeyaa dee bal ninka naagtiisi iyo siciisi iyo hashiisi iyo laxdiisa ka cararaya dee isaga jirtaa buuli maxaynu isleenay ama meel uu maraba ma joogo dee kol haddii intaasoo xoolahaasoo wadciyayo oo la buubay oo col galay oo dee saf u taagani ay jiraan meeluu maraba ma hayaba xagganna waa colkii xagganna waa xoolihii dadkii iyo dunyadii oo qaxaya hadal male bu waay maa calima bidalika durayd ninkii durayd ee la inqilaabay ayaa arrintii maqlay sa'ala maalikan can isabab marka duraydo wuu indhabeelay mucuuc macaacdii iyo xoolihii oo qayli ayuu maqlay kolkaasaa dabeedna wuxu uhi war waxanoo ah haddii la duulayo waa maxay markaasaa la sababtii baa loo sheegay markaa sa'ala maalikan can isabab ninkan dhalinyarada meesha horkacaya ayuu weydiiy ui war maxaad meesha sidan ugu gashay ee dadkiiyo dunyada aada isu daba dhigtay fa qaala wuxuu ihi saqatu suqtu maca annaasi amwaalahum wa daraarihim wa nisaa'ahum suqtu waa waan kaxeeye wey dadkii waxaan soo raaciyey xoolahoodii iyo duriyadoodii caruurtoodii iyo dumarkoodiibaan ragga dagaalamaya soo raaciyey sababtuna waxa wey liajcala si aan u yeelo khalfa kulli rajulin nin walba xaggiisa dambe si aan u dhigo ahlahu reerkiisa wamaalahu xoolihiisa yuqaatilu canhum si uu udifaacda de arrintan ka wadaa meesha waxa wey inaan la cararin ama la isbadbaadiyo ama la isla dhinto dee caynka arrintayda intaasuu usheegay <clears throat> faqaala duray durayd baa waxa uu idhi miyaa raaciya dan sida kutubaha qaarkood ay dhigaya aliraac day aliraac baa tahay buu ku ihi waayo shaw sidaanaynu isugu yar tuurnuun bay carabtuna isaguna iyaguna isugu yara ilaacadayn jireen riyoole ama aliraac buu ninkii ku yidhi wahal yaruddu lmunhazima shay shay buu ihi wahal yaruddu miyuu celinayaa almunhazima qof cararay shay oo waxbaa joojiya warnafi hadday bido miyaa la waabin karaa buui yaa miskiin ma nin ma col jabay oo hamahaysanay ku dhacday ayaa cidi soo ayaa lax iyo islaaniya waxu joogsanaya bu meeshuu doonuu ka dhacaya wahal yaruddu lmunhazima shayan miskiin baa tay buui in kaanat laka haddii adigu aada hesho buuri guusha lam yanfacka waxba kuu tari maayo ilaa rajulun nin bisayfihi wa rumxihi seeftiisa iyo warankiisa wata haddaad guulaysanayso ood wax soo kordhisanayso waxa wax kuu taraya dee qof hubaysan oo seeftiisii iyo rumxigii warankii iyo seeftii sita kaasaa cadow kaa dhicin karaa haddaad wax kororsanayso ood guul helayso wain kaanat calayka haddii lagaaba xoog batana fudixta fii ahlika wa maalik dadkaaga iyo dunyadaadaad ku fadeexadoodi waxaad ku dhex ceeboobi doontaa xoolaha iyo maatida iyo qayladooda sawirkaasuu siiyey buuxa ah. falam yaqbal maalikun mashwaratahu ninkii maalik la odhan jiray taladii odayga mu aqbalin waa markuu waada iska naso adugu wixii la sameeyona adugu arago indhoolaati halkaaga fadhi wa jacala anisaaa sufuufan dumarkii wuxuu safay waraaa almuqaatilati dadkii dagaalamayay ayuu yihi dumarko xagga dambe iska taaga durbaana u garaaca wa waraa'ahum alibil geeluna ha kusii xigo isagaa ka tayaroo uma albaqaru inta maaragtay sacaha iyo looga uma alhanam ariguna ha dambeeyo kay laa yafira axadun si aan cidi u cararin min almuqaatiliina dadka dagaalamaya dadka dagaalamaya u cararaa si aan u jirin sidaa ha loo rafeeya buuli dad iyo dunya waxaa lahaya sida ha loo rafeeyo waaya wuxuunu soo dhaweeyey uun qaniimadii qaniimadiiba colka rasuulku sala allahu calayhi wasalam meel dhow ay ka heleen kala firdhi lahayd ee muddo la daydaylaha saad arki doonto xoolaha laga helay meesha aad bay u fara badnaayeen anigoo qura afartan kun ahaa ama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed oo isna dee sahankiisii maqan yahay iyo wardoonkiisii iyo macluumaadkii ururinayo oo ciidankiisii diyaarsanay anteenooyinkiisi taagan yihiin fainahu lamaa balaqahu markay soo gaadhay ana hawaasin wa thaqiif labadaa qabiile xooga badani yastaciduuna lixarbi inay dagaalkiisa isu diyaarinayaan ajmaca ra'yahu wuxuu go-aankiisii ku qaatay cala almasiiri ilayhi in xaggooda loo ruqaansado masiirku waa socodka wakharaja macahu nabiga waxaa raacay itnaa cashara alfa haazin labiyo toban kun oo ciidan ah labiyo toban kun oo mujaahid baa la baxay minhum waxaa ka mid a ah, alfaani laba kun min ahli maka reer makihii la xoreeyey maalinta dhoweyd intoodii laba kun oo ka mid a ah ayaa kusoo biro badankoodu muslimiin iyo wax iyaguna dee raacay oo yidhi waana kan annana waa idin garab taaganahay jumhuuriyado kala duduwan wlbaaquuna inta kalena hum ladiina waa kuwii atow macahu min almadiina madiine kasoo raacay tobanka kunna madiinuu kala yimi labada kunna halkan kaga biireen laba iyo toban kun ciidan ah ayaa lagu hinjiyey xaggaa bariga waaya wakharaja ahlu maka reer makana way raaceen nebiga rukbaanan wa mushaatan mid wax fuushan iyo mid lugaynayaba waxaa la yinamariya annana nebigaanu la soconaa xata nisaau yamshiina baa meesha soconaya iyaguna min gayri bacfin yarjuuna alghanaa'im xata nisaau yamshiina min gayri bacfin macnaha iyagoo aan dumarkii aan daciifka inay tegi karayo o dhan halla wixii socon karayayna waa socdeen iyagoo qaniimada doonaya macnaha wuxuuna la sawirtay un ciidankan inta la eg ba ka xoreeyey hareeraheedii inaanu ku turunturoonaynin meeshan dadka soo fadhiyo ay yaqaaneen sidaa darteed war jul horeysa lala kacayaae dee nin waliba bal wuxuu helaba dee ana way kan ayaa meeshii ka dhacday marka waa la isku dhex jiraa waay siyaabaha la isugu dhex jiraa waata wakharaja min aljeyshi colka nebiga waxaa raacay amaanuuna min almushrikiin siddeetan gaaladii ka mid a ah. siddeetan aan weli islaamin oo fooda ku haye ah oo baxnaano ku jira ayaa la gabaara gurdeeyey minhum waxaa ka mid a ah safwaan ibnu umaya suhayl ibnu camrin madaxdii quraysheed bay labadani ka mid yihin madaxdii aagga joogay ayay kuwana ka mid yihin safwaankana waa kaynu sheegayno dee hu badan baabu hayaaba kuwaasa iyaguna raacay dee laba kun oo ducafaa uliimaana ah. iyo qaar dee iminka soo islaamo weli adkaanin ayaa iyaguna maraya walamaa qaruba aljeishu min mucaskari alcadow kolkii colka nebigu ku dhowaaday colkii gaaladu halkuu deganaa safa calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu safay alguzaata raggii khuzaata macnaa waa raggii duulayay duulimaadka colkii ku jiray ayuu kala tartiibiyey isagaa mujaahida wa aqada alalwiya calaamadiina wuu guntay macnaha col walba calankiisii buu sameeyey iyo maamulkiisi faacdaa wuxuu siiyey liwaa almuhaajiriin licaliy bni abi aalib cali waxalla wixii muhaajiri ha ku fayla buui aan calanka hor wa liwaa alkhasraj lixubaab bni lmundir qoladii reer khasraj oo xoogga ugu culus ahaa meesha la yidhaahdo madiina xubaab ibnu mundira horkac buuri xubaabna dee taariikhdiisa iyo kaartooyinkiisa waxaad dib ugu noqon doontaa xorayntii beder ninkii yidhi bu halkan ma waxaad ku degtay xeel dagaal mise waxyibaad ku degtay mee xeel dagaal baan ku degay buuri haddaba halkani goob difaac laga gala maaha ama wax laga weerare xagga biyaha hore ugu ruqaansa buuri colka aan biyo tirne waliwaa laws liusayd ibni xubayr qoladii labaadee reer ansaareedna aladiina tabawa daara waliimaan iyagana usayda horkacbi wa kadalika acطaa alwiyatan calama ayuu u kala dhiibay liqabaa'il alcarabi اlأkra qabiilooyinkii kale qolo walba macnaha waa dad mu'miniin oo diin ku dagaalamaya laakiin qabiiladan iyo tartiibtan waxa loogu qaybinaya waana dad isgaranaya way isdagaal garanayaan dagaalku hadduu adkaadana dee ninba ninka ama ay isxigaan ama ay isgaranayaan ka tegi maayo dhimashadiisa iyo dhaawaciisa marka waxa weeya waa farsamo dagaal dagaalku marka uu adkaado siyaabaha qofba qofka uu kusii dhow yahay buu isku dhaweyn jiray maaragta si ay isugu isu difaaci karaan waayo uma rakiba calayhi salaatu wasalaam baklata markaa nebigu wuxuu fulay baqashiisii baqal buu iska fushaya waa mutawaadico dadka caadigu ka mid walabisa dircayni markaasuu xidhay laba diracoo noocan hubka laga gashada ah silsilado yaryaroo isku xidxidan bay ahaayeen oo seefta iyo warankii aanay karayn walbaydata walmiksara waxa weeye koofiyad beleedii labaduba baydada iyo o iyo mikfarku waa waxaan dhakada lagu gashado ee seefta la ysaga dhigo kuwaana madaxuu gashaday haada ifham haada intaa garoo xaalku markuu halkaa marayuu nebigu ururadiisii iyo guutooyinkii iyo tartiibiye iyo siday u gelayaan iyo siday ukala soconayaan iyo siday ukala amar qaadanayaan uu yihi waa idinkaa dee waa inoo halkaa ee u cayimay barkulanka iyo wax dhan ayaa waxaa dhacay in macsiyaabaa ka dhex dhacday dadkii muslimiinta iyo gafa waqad ucjiba almuslimuuna bikatratihim muslimiintii markaa waxay la yaabeen farabadnaantoodii way iscajabiyeen falam tugni canhum shay-a waxbaba kamay tarinba wa yawma xunayni id acjabatkum karatukum falam tugni cankum shaya wadaaqat calaykum اlardu bimaa raxubat bal maalinkii xunayn dib u xusuusada ilahay nabi maxamed oo bal dadka casilada dib ugu celiya taariikha maalinkii farabadnaantiinu aydin yaab gelisay ee waxba aydinka tari weyday ilaa dhulku cidhiidhi uu idinku noqday oo iniba dhan u carartay sababtuna siday ku dhacdee waata markii horaa lala kacay muslimiinta fa ina muqadamata almuslimiin muslimiinta raggii u horreeyey tawajahat jihat alcaduwi xaggii cadowga ayaa guutadii weerarka ku dhaqaajay nin saxaabiyun baa dee markaana ka dhex kacay oo uhi wallahi lan nuqlaba alyawma min qila wax kale waxay noqdaanba maanta ayuun fara yaraan nalooga adkaanayn aad baan u fara badannay maasha allah waayo fakharaja lahum waxa ku soo baxay raggii u horeeyey weerarka lahaa kamiinun qolo dhufays ku jirta kaana ahaa mustatiran mid isku qariyey fii shicaabi lwaadi dooxa dhagaxaantiisa iyo wa madaayiqihi meelaha dooxu ka laablaabmo dee rag dal yaqaana bay ahaayeenoo meel colkao dhami uu ku soo shubmayo oo casayaal waaweyn iyo jeexi ah ayay de ka ateero qaateen halkii hore taargisku ahaa ee la doonayo in lagu weerarana horay uga soo baxeen dhowr kilomitr dabeedna colkii weerarka ahaa oo kolanyaysan bay ka dhex kaceen waay waqaabalahum waxa ay ku qaabileen binablin leebab kaanahu jaraadu lmuntashir ayax la soo daayay la moodo macnaa leeb aada u fara badan oo ayax soo kacay la moodo farabadnaantiisa tacshirad bay soo huwiyeen sida baaska u dhacay fawallow markaasay jeediyeen acinata khaylihim fardahooda canaankoodii canaan ulfarad waa xakamaha marka acinaduna waa jamacii fardaha xakamihi hayeenay hore u soo hayeen ayaa nin waliba naxdintii dib u dhuftay mutaqahqiriina iyagoo dib u goranaya mid dib u gurtay mid dib u dhuftay way anfariireen ama kaageen walamaa wasaluu markay gaadheen ilaa man qablahum ciddii ka horreysay tabacuuhum waxay raaceen fi lhaziimati xaggii jabitaankay ku raaceen kuwii dambe kolkay kuwii hore oo soo ciiray arkeen iyana way la ciireen waa limaa laxiqahum waxaa haleelay ee soo gaadhay oo min aldahshati dawakhaada macnaha kuwii hore oo soo jeestay markay arkeen meeshuna isla farabadnayd ayaa qoladii dambena cigaal shidaad wuxuu hi arigu wuxuu ka cararaan ka cararayaa <laughs> ayaa iyaguna isla ciireen meeshuna way fara badantao colkuna haddii control ka luma iyo nidaam waa waa dumaya minadahshadu waa wareer wey waaba la isdhexyacayba iyagaaba isjebinayaba marka kor haddii wijhada iyo jihadu ay ka lunto waa laysku dhacayaaba labiyo toban kun maxaad u malayn ama rasuul lahi sal اllahu alayhi wasalam nebigu fahbata calaa baklatihi hashiisiibuu iska baashiisiibuu iska xejistay baqashi fii miilaan alqitaal alqitaal goobtii lagu dagaalamayaba muu ka dhaqaaqine bartiisiibuu iska adkaystay ile asxaabtu waxay idhaahdeen had iyo jeer ninka noogu geesisani waxa uu ahaa markay xaaladdu adkaata ka nebiga ku kabadaba ka awoodi karaba inuu nebiga ka ag dhowaado oo intuu difaaco iska daayo isaga dabagala sida kaaraha kaasaaba noogu geesisanaa bay idhaahdeen mar nin nin taabici uu qirooday ui war nebigu haddii aa qoladiinan asxaabti haddaad nebi maxamed aragteen maxaa inuu lugeeyo ugu ogolaateen ma xambaartaanba oo marba nin qaado waan adigu saa waxbaan ku soo marine mar waxaa jirtay bui adeer keligga la carari jiray iyo mar keligii lagu gaban jiray baa jirtay buui intan la xambaara iska daayo waxbaan ku soo marin ehm, arrintana wuxuna tusinaysaa un kolley waa cashar dadka muslimiinta ah ehm, ilaahay uu siinayo had iyo jeer dadku marka ay awood isbidaan ila ilaahay bay ku tiirsan inuu awoodda u culusa qofka muslimka ah uu caqiidaysan inuu ku tiirsan yahay waa ilaahiisa marka taasi hadday xaggiisa ka daciifto masrigiibaa ka tamar daraanaya taariikhda islaamka markii andalus la xoreynayay waxaa la tilmaamaa wakti ciidan muslimiintu ay lahaayeen oo spain ka dagaalamayay meeshi berigii hore andalus la odhan jiray ehm, oo shan boqol oo kun ah riwaayinka qaarkood waxay tilmaamayan inuu shan boqol ahaa qaarkoodna waxay tilmaamayaan laba boqol iyo konton kun oo ciidan inuu ahaa waxaa la kacay oo midhba meel ka tuuray oo baabi'iyey ciidan boqol iyo konton kun ah boqol iyo konton kun oo qof oo saliibiyiintu ay lahaayeen macakamku dirarkii faransiiska iyo talyaaniga iyo britania iyo kasoo duulaya macnaa iyagoo saddex jeer kusoo laabmaya ama afar jeer kusoo laabmaya la baabiiyey oo ninkii hogaaminayna kusoo noqday waqooyiga africa intuu kasoo baxay kasoo tallaabay badda macrikat lciqaab baa la idhaha aw mawqicat lciqaab meeshuu ku ciqaabay dadka muslimiinta kadib taasna waxa u sabab ahaan dadkii meesha joogay unbaa isu khilaafay un qabaa'il iyo qaniimad ay kala qaateen iyo xoolo ay kala heleen iyo waxaas unbay isku qabsadeen amba qaatee qaado kadibna midba meel baa lala maray saasaaba andalus muddo dheer lagu haysayba nebigu baqashiisiibuu iska xejistay wa sabata macahu waxba kusoo hadhayba labayo tobankii kun qaliilun in yaroo min almuhaajiriina walansaar in yaroo dadkii birfiniin ka hadhay ahaa la yaqaanay ayaa kusoo haray muhaajiriintii ansaarta waxaa halkaa laga qaadanayaa oo kale waxa safawiyada la ydhaha asafawiya inay tahay wax lagu xisaabtamo dadka xulka ahi inay yihiin wax ku xisaabtankiisana dadka tarbiyaysan ee arrinku caqiide uu ka yahay iyo dadka jumhuuriga ah ee iswataa isku miisaan ma aha markay adkaato xaaladdu dadkii kusoo hadhay waxaa ka mid ahaa abubakar cumar cali cabbaas wabnuhu iyoina cabaas oo la odhan jiray alfadl wa abu sufyaan ibnu xaris oo isaguna dhowaan islaamay oo nebiga ilmaadeer ahaayeen wa akuuhu rabiicatu bnu xaris wa mucatib ibnu abi lahbin dadkaasaa kusoo haray wa kaana alcabaas cabaasna wuxuu ahaa aakhidan bilijaami lbakla baasha baqasha ah xakamaheeda ayuu soo hayay macnaha nebigu waabuu sii cirbinayaa oo xagga cadowgu u ordayaa marka cabaasna wuxuu leeyahay wuu u ugeli doonaayo dib buu usoo hayaabaa bahasha keligii ma xejinaya waa abuu sufyaan aakhidun birikaab abi sufyaanna kooraha ayuu soo hayaa nimankan meesha maraya qaar ka midihi waxay soo hayaan xakamaha qaar ka midihina koorahay soo hayaan oo dib baa loo soo xejinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam sida aynu ku arki doonno xagga dambena waxa uu leeyahy ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib anigu nebi baan ahay oo been ma aha anigu waxaan ahay ibnu cabdilmualib oo lagu yaqaanay geesinimo waa banaantay dhaadashada iyo faanku maalinta ah waaya wa kaana calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu wuxuu aha xaaladdu markay cayn ka ahayd yulaadi uu dhawaaqayo wuxuu leeya ilaya ayuha nnaas wardadaw igu soo noqda walaa yalwi calayhi axad cidina dib uma soo jallaacayso ilaa nafti dee waa balaaye waa sidii maalintii uxud oo kale wadaaqat bilmunhazimiin dadkii jabay waxaaba cidhiiri ku noqday alardu dhulkii bimaa raxubad iyadoo waasaca ah. allow ila badi midba meelba ku yar la leexda rijaalu maka raggii maka ka raacay alladiina kuwaasoo hum iyagu xadiisuu cahdin bilislaam islaamka wakti dhow soo galay iyo waladiina kuwii lam yanzicuu canhum weli aan iyagu iska siibin ribqata shirk xariggii shirkiga xariggii shirkiga weli kuwa aan qoorta ka furin iyo kuwii ducafaaul iimaanka ahaa ee dhowaan soo islaamay xaaladoodu waa sidan markii lala soo kacay muslimiintii iyagu sidanay noqdeen fa minhum man faraxa man farixa mid farxay wa minhum man saa'ahu hada lidbaar iyo mid ka xumaaday oo yidhi war waa maxay waxaan inagu dhacay waabaan u hanweynin meesha ah ya labadaasay uqaybsaneen faqaala abu sufyaan ibnu xarb abu sufyaan ibnu xarb iyo isagu dhowaan soo galay waxa uu yidhi laa tantahi haziimathum duuna albaxr wallahi inaanay kuwani badda ka sokayni ya isagu waxa waa raggii yaro farxayo wuxuu laa tantahi haziimatuhum jabitaanka muslimiintu istaagi maayo baxri inta badda ka sokaysa wallahi orodka raggani ku dhuftaan arkayaayo inaan badda cas laga sokaynaynbu wa qaala akun lisafwan ibni umaya safwan ibni umaya weli islaamin miday walaalayihiinoo ag marayay ayaa wuxuu hi alaana batula sixr sixirkii muxamed haatan buu buray ila waa noocii matarabasu bihi rayb almanuun odhanaya faqaala lahu safwan wahuwa calaa shirki safwan oo shirkigiisii weli ku sugan oon islaamin oo waktigii baxnaanada ku jira ayaa u jawaabay oo wuxuu ihi uskut war naga aamus fadda allaahu faak ilaahay afkaaga ha dulaaqi eh hebel wuu afdulaaqan yahay macnaheedu waa maxa wiilkalaayahay gawsaha allaha kaa daadiye naga aamus dhan kalu ka eegay markaa isagu wuxuu ihi wallaahi laan yurab laan yurabbinii in uu madaxii noqdo ya laan yarubanii inuu markaa ii noqdo madax rajulu min quraysh nin qurayshku inuu madaxii noqdo khayru min an yarubanii ayaan ka jecelay inuu madax ii noqdo rajulu min hawaasin nin reer hawaasini aan isku diinba ahaane inuu madax ii noqdo waxaan ka jecelay maxamedka aan isku qoladan weliga yaanu ishaynay markaa kuwiiba maanta nagu cabba maya taas khayr ima laha gudanin wamara calayhi rajulu min quraysh nin quraysh abaa ah soo maray haddana safwaan buu soo maray wa huwa yaquulu ninkaasi wuxuu leeyahy abshir bihaziimati muxamadin wa asxaabi war safwaanow ku bushaaraysta moxamed iyo asxaabtiisu way jabeen fawallaahi laa yujbiruuna abadan inaanay dib inoo dirqiyi doonin iminka baxuurtay nagu qabteene allaa naga furfurae wale dib looma dirqiyaa fawallaahi laa yujbiruuna ijbaarku waa dirqinta abadan dib noo dirqiyi maaya lahaystayaal baanu haynay faqadiba safwaan safwaan baa cadhooday wa qaala wuxuu ihi waylak atubashirunii biduhuuri alacraab arma reermiyiga adkaaday baad iigu bushaaraynaysaabuu reermiyigaynu naqaanee bilaa khayrka ahaa weeye kuwa xoog bateema kuwaasaad iigu bushaaraynaysa wa qaala cikrimatu bnu abi jahl lidaka arajul cikrimatu abijahlna wuxuu ninkan ku yidhi kownuhum laa yujbiruuna abadan macnaha iyaga oo noqda laa yujbiruuna abadan inaanay weligeen ina dirqiin laysa biyadika gacantaada kuma jiro macnaa awood la-aantood gacantaada kuma jirto ee ilaahay baa uhaya alamru biyad illaah ilaahay baa gacanta ku haya arrinka war kuwa waxba ilaahay kuguma dhiidin iska dhaaf fuhaade laysa ilaa muxamadin minhu shayun muxamed waxba gocanta kuma haye ilahay baa gacanta ku haya waaya in udiila calayhi اlyawm haddii maanta lagu ciiro faina alcaaqibata lahu hadan aroortaba wuu soo dhacsan haddii maanta ay la go-day berriba wuu soo kici moxamed buuli macnaha waxaad arkaysaa arrinkiiba nimbe dhan buu barbariiqday fa qaala suhayl bnu camr suhayl ibnu camr baa isaguna wuxuu yihi od garanayso aynu hore usoo marnay wallaahi ina cahdaka bikhilaafihi laxadiid ina cahdak ninkaagan hadlayaa buu ihi ina cahdaka waktigaagu bikhilaafi khilaafka aada nabiga khilaafsanayd laxadiidun wuu dhow yahay macnaha goordhowbaa ishayseenoo colaadiina dhowey fa qaala lahu wuxuu ihi yaa abaa zayd innaa kunnaa waxaanu hayn calaa gayri shayin waxba la-aan wa cuquulunaa daahiba caqliga yaguna waa baaba buu ahaa nacbudu xajaran dhagax baanu caabudi jirnay laa yaduru walaa yanfac dhib iyo dheeftoon aanu lahayn adugu hadalladaasaa la isweydaarsaday oo markii hore uu kuugu soo ururiyey nin ayiday nebiga oo ka xumaa haziimada iyo mid ku farxayday lahaayeen wa balaqad waxay gaadhay haziimatu bacdi alfaariina kuwii cararay jabitaankoodu maka makay gaadheenba raggii firdhabay fagaxdii u horreysay iyo fayfkii ay ku tuureen makay ku gaadheen qaar kullu haada warasuulu llahi waaqif intaasoo dhan nebigu waa taagnaa makaanahu halkiisii buu taagnaayo yaquulu wuxuu ahaa ana anabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib waa asareeye gabay maaha gabayga muu tirin jirin muu aqooni ana anabiyu laa kadib anigu maihi nebi baan ahay beenna ma aha ana anigu ibnu cabdilmualib baan ahay waay xaaladdu markay halkaa marayso gaaladiina ay aada iyo aada u yididiisheen uma qaala licabbaas nebigu cabbaas wuxuu ku yidhi wa kaana jahwariya sawt codkiisu uu dheera cabbaas meeshuna dee waa ay dhulkuna markaanu magaalo ahayn mishiinna ka baxayaana dee dhul cidlaa uu yahay codka waa la yaqaanaa siduu dheeri jahwariyu sawt nin cod weyn buu ahaayoo xoog weyn nin dheer oo cadoo xoog weyn oo cod weyn buu ahaa cabbaas ku yeedhi buui naadi bilamsaar iyo cabaas war cabaas oo nimankii reer ansaareed u dhawaaq fanaadaa markaasuu dhawaaqay cabaas sideed kilomitr baa sideed mayl baa laga maqli jiray codkiisa macnaa laba iyo toban kilomitr waa masaafo qofka labalogoodli uu socon karo laba saacadood intaasaa laga maqli jiray wuxuu markaa cabaas leeyahy yaa macshar ansaar yaa asxaaba baycati ridwan waa reer ansaareed oo xaggee martee soo idinkii nebiga la heshiiyey baycatu ridwaan aa raggii sanadii lixaad nebiga geedka hoostiisa kula heshiiyey geeri kula heshiiyey xaggee marteen erayadaasu ku dhawaaqaya xusuusinaya xaalad hore oo ay ballan adag qaadeen inay ka baxaanna aanay mudnayn fa asmaca man fi lwaadi wax allo wixii dooxadaa ku sugnaa laga dagaalamayay ayuu codkiisii gaadhay wa saara alansaaru yaquuluun marka ansaartiina waxay yidhaahdeen labayka labayk hoy baanu ku nidho hoy baanu ku nidho waa ijaabatan bacdaha ijaaba war waana kaleey bay idhahdeen iyaguna riwaayooyinka qaarkood waxa ay tilmaameen waxa ay usoo jiireeyeen ama usoo kala fireeyeen sida uu usoo boodo saca weyraxay ee weyshiisa la taabto saca haddii weyshiisa la taabto intuu xiix yidhaahdaa unbuu mar qura soo boodayaa un sida libaax saasay usoo noqdeen biirkii baa usoo noqdeen imtixaankii baa ka dhamaaday wa yuriidu kullu waaxidin minhu mid waliba wuxuu doonayaa an yulwiya inuu soo leexiyo cinaana baciirin gaadiidka uu fushan yahe awrkiisa xakamihiisa inuu xaggan usoo leexiyo iyo hogaankiisa fayamnacuhu min dalika arintaa waxaa u diiday karat lacraabi reermiyigii faraha badnaa almunhazimiina ee sii jabay macnaha raggii markii ay codkii maqleen ee halka looga baaqayo ee la xusuusinayo ay fahmeen ee ay doonaan inay gaadiidkoodii lasoo noqdaan ay soo jiireeyaan jiq bay meeshii ku noqoto mid waliba meel uu maro ayuu waayey noocii firdhadka ahaa ee reer miyiga ahaa iyo noocii raacay ayaa meel laga soo maraba la waayey fa markaasuu dabeeto mid waliba wuxuu bilaabay inuu soo qaato dircahu qarabku qarabku ku dagaalamaya macnaha qarabku gaashaanka u ah ee uu soo gashanayo fa yaqdifuhaa fii cunuqi qoortiisu ku tuuraya manaa hadduu doono awrka qoortiisu saaraya wayaakudu sayfahu watursa tursa iyo gaashaankiisu soo qaadanaya ama mid waliba intuu iska saaray bahashii dirici ayuu seeftiisii iyo gaashaankii mid waliba lasoo booday wayanzilu can baciiri nin waliba awrkiisii ka kasoo degay wayukhallii sabiila awrkiibu waddadiisa u baneeyey uu iska sii daayey wayaumu sawt halka codka cabaas ka baxayo ayuu nin waliba usoo cararay xata اجtamaca xawla rasuuli الlah ilaa nabiga agtiisa ay ku soo urureen jamcu cadiim minhum koox badan oo kamid a ah, muddo daqiiqanaabay boqol qof kusoo urureen boqolkiibuu markaa nabiguna yihi hore uruqaansado inaga waadiya waanzla allahu sakiinatahu calىa rasuulihi wa calى اlmu'miniin ilaahayna wuxuu ku soo dejiyey degenaanshihii nebiga iyo mu'miniinta waanzla junuuda lam yarawha col aanay arkaynina waa soo degay oo ilaahay baa soo dejiyey fakara almuslimuuna calaa caduwihim muslimiintu way ku laba kacleeyeen way ku rogaal celiyeen cadowgoodii yadan waaxidatan iyagoo gacan qura ah in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiili safan kaanahum bunyaanun marsuus intay saf ballaaran galeen ayay kusoo dhaqaaqeen fantakafa qatlu lmushrikiin mushrikiinta dilkoodii baa faafay wa tafaraquu fii kulli wajhin dhan walba way u yaaceen gaaladii laa yalwuuna calaa shayin laa yalwuuna may milicsanaynin way daymoon kari waayeen calaa shayin shaynaba min alamwaali waannisaai wadaraari waa xoolihii iyo dumarkii iyo caruurtii mid kamida way daymoon kari waayeen sidii ninkii u dulayd uu soo sheegay baa ku dhacday oo markii ay iyaguna jabeen dadka isdaba dhigeen way eegi